قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كاني البيقونية وأنا درسيني لحاد بإذن الله تبارك وتعالى waxaana rajaynayaa inuu intahay xalaqadii ugu dambeysay kitaabka biidnillaahi tabaaraka wa tacaala kitaabka markaan dhammayno kadib ayaan wixii afkaara soo jeedin doonaa haddii aan la yidhaahdo waxaanu ka bilaabaynaa caawa darsigeenna beytka labaatan iyo lixaad nacam walmudrajaatu fi lxadiidi ma atat min bacdi alfaadi ruwaati itasalat mualifku raximahu allahu tabaaraka wa tacaala halkan wuxuu ka gelayaa waxaa loo yaqaano almudraj wuxuuni walmudrajaatu mudrajaadku oo dhaca fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa mudarajaad maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa mudraj wax soo darriyey ama kor ka yimid oo aan xadiidka nabiga ka mid ahayn baa mudraj la yidhaahdaa marka koowaad waa shay-un taari'un waa shay kor ka yimid waa shay-un xaadithun waa shay lagu soo daray xadiidka nabiga sala allahu calayhi wa alih wasalam ka mid ahayna xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam kaasaa horta mudraj la yidhaahdaa marka xadiid in loo nisbeeyana waxaa la yidhaahdaa waa sidaa uu qofka markaa wax ku daraya asagu u malaynayo u haysto daraaddeed baa xadiid loogu magacaabay laakiin xadiid nabi ma aha sala allahu calayhi wasalam saan arki doonaba xadiidka mawduuca abaad maqli xadiidka waxaad maqlaysaa munkarka ah marka xadiid iyo munkar isma leh laakiin yacni nadaran waa marka laga eego qofka dejiyey ee waxaan keenay marka laga eego wey marka horta kelimada mudraj umaa rabay inaad marka hore fahamtaan inuu yahay shay lagu soo daray xadiidka marka mualifku wuxuu yihi walmudrajaatu fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa shayga lagu soo daray ee mudrajka loo yaqaano maa alfaad wey maa xadiid weeye ma dhahayno maxay yeele mudrajku xadiidna maaha nabi xadiid nabi maa sal ly slam marka maa alfaad iyo erayo weeye maagaasoo atat yimid min bacdi alfaadi ruwaat kaasoo atad yimid min bacdi alfaadi ruwaat hoos buu samaartid qaybta dambuu si fiican kugu sheegay min bacdi alfaadi ruwaat ruwaadda xadiidka warinaysaay mid ka mida ama qolo ka mida midkaa doontaba dhaho yacni midna way dhici kartaa kuwo badanna way dhici karaan marka min bacdi alfaadi ruwaa ruwaadda alfaadooda iyo erayadooda qayb ka mida ittasalat ay la xidhiidhsato xadiidka nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka la soo kabo muxuu noqonayaa waa alfaad ama erayo ka imaanaya raawiga xaggiisa oo uu la xidhiidrinayo xadiidka rasuulka mafhuum insha allah sal l slam waa la fahmay soo maa waa waa alfaad ama erayo uu raawiga jeebkiisa ka keenayo siday doontana ha ku timaado waa arki doonaa qaabkay ku imaanayse oo markaasi uu la xidhiidhinayo axaadiidta nabiga sala allahu calayh wasalama waalmudarajaatu fi lxadiidi maa aatad min bacdi alfaadi ruwaati ittasala haddaba mualifku kelimada ayuu ku bilaabay eh, raximahu llahu tabaaraka wa tacaala marka si aanu sheegnay mudraj waxaa la yidhaahdaa waa al idkhaal waa wax wax la dhex geliyo shayga si lasoo qaado shay la dhex geliya yaa la yidhahdaa mudraj waxaa dhici karta inaad awalka ka geliso waxaa dhici karta inaad dhexda ka geliso waxaa dhici karta inaad gadaal ka xidhiidhso saddexda way dhici kartaa oo mudrajku awal awalna waa leeyahay wasadna waa leeyahay gadaalna markaa waa leeyahay haddii aan marka tacriif kooban ood qorataan sidaan samayn jira baa idiin sameeyo mudraj maxaa la yidhaahdaa huwa an yudkhila araawi intaas qorta marka huwa almudraju huwa an yudkhila araawi shay-an an yudkila araawi شيئا في متن الحديث هو إيش أن يدخل الراوي شيئا في متن الحديث من غير فصل ولا بيان من غير فصل ولا بيان من غير فصل ولا بيان أعيد المدرج هو أن يدخل الراوي شيئا في متن الحديث من غير فض من غير فصل ولا ولا بيان أي الليلة هذا مدرجك طيب idan mudraj waan fahmna baan u malanaya biidni illaahi tabaaraka wa tacaala an macneeya marka waxaa la yidhahdaa mudrajka an yudkhila araawi raawigu waa inuu geliyo muxuu gelinayaa raawigu shay-an wuu gelinayaa shay oo fii matni alxadiid xadiidka matnigiisa ayuu shay ka mida gelinayaa ayib marka uu geliyo min gayri faslin asagoon caddaynin walaa bayaanin asagoon caddaynin buu gelinayaa oon dhihin waxani waa hadalkayn ama waa xadiid asagoon waxba caddaynin ayuu markaa gelinayaa kala caddaynin oon dhihin kanna waa hadalkaygii kanna waa xadiidka nabiga sala alla alay salam marka qofka xadiidka warinayaay hal wax buu marka u wada qaadanaya calaa kulli xaal marka wuxuu yidhi huwa an yudkila araawi shay-an fii matni xadiidi min gayri faslin walaa bayaanin isagoon kala soocin hadalkii raawiga iyo xadiidkii nabiga isagoon kala soocin ayuu marka isdhex gelinayaa arju in la fahmay xadiidka ee mudrajka ah haddaba xadiidka mudrajka ah qaybo ayuu leeyahay matniguu galaa fii awali xadiid buu ka galaa awal xadiid buu geli karaa abu hurayra radiallahu canhu wuxuu leeyahy isbaqu lwuduu'a warweysada ku xeel dheeraada intaasi waa mudraj qofka hadda xadiidka akrinaya wuxuu moodayaa inuu kelimadaasi ay ka mid tahay xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam ka mid maaha waa mudraj awali a baa dhahaa waa mudraj madaxa galay kelimatu mudraj waa idiin soo fasiray qaacidaysi an yudkhila araawi shay-an fii matni lxadiidi min gayri faslin walaa bayaan isagoo kala cadaynin marka mudrajka aan carabigu u isticmaalay waad fahamteen macnihiisa marka xadiidku asalkiisu waxa weye weylun lilacqaabi min annaar intaasa xadiidka nabiga laakiin abu hureyre muxuu yidhi isbiq lwuduu'a war weysada ku xeeldheeraada somartan weysada ku xeeldheeraada nabigu ma dhihin sal ly slame waa hadal abu hureyre yidhi laakiin xadiidku waa maxay waylun lilacqaabi min annaar wuxuu geli karaa sida oo kale dhexda ayuu geli karaa oo tafsiir asagoo ah weliba xadiidka aad garanaysaan kulligiin ee caaisha radia allahu tacaala bad-u alwaxyi markii laga warramayo waxay leedahay nabiga sal markuu gaaru xira uu galay yacni kaana yataxanaf kaana eesh yataxanaf markaasay wahuwa tacabud alimaamu zuhri baa iskale wahuwa tacabud bayna qawsayn geli yacni taxanuskuu fasirayaa markaasuu yidhi ataxanuthu bayna qawsayn huwa tacabudu marka qofka dhegaysta wuxuu u malaynayaa warka inay warkii xadiidkay caaisho ay warinayso inay tahaye laakiin hadalkan alimaam moxamed ibni shihaab azuhri muxamed ibni shaabi ibni muslim izuhri ayaa iska leh raximahu llahu tabaaraka wa tacaala idan asagoo dhexda galayna waan tilmaanay sidoo kale wuxuu galaa aakhirkana waa galaa oo ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati guran muxajaliina xadiidkaad aragtaan waa xadiidka nabiga yidhi sala alla alay salam laakiin xadiidka aakhirkiisa faman istataaca ee an yutiila guratahu falyafcal abu hurayra iskalasna sida raajixa wasa culamada qaar baa yiri waa xadii lakin sida raajixa intaa dambana waa mudraj aakhiri ah oo gadaal galay idan mudrajka saddexdaaba wuu galaa madaxana waa galaa dhaxdana wuu galaa lugahana waa galaa si kastaba ha noqotee mualifku wuxuu leeyahy raximah llahu tabaaraka wa tacaala wاlmudrajaatu fi اlxadiiثi maa atat min bacdi alfaadi ruwaati اtasalat naam وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه mualifku raximah llah wmaa rawaa kulu qariinin can akhih mudabaj xadiid kale oo mudabaj la yidhaahdo ayaan halkan ka gelaynaa xadiid mudabaj wax la yidhaahdo mualifku wuxuu yidhi wamaa xadiidka rawaa uu wariyo kullu qariinin saaxiib kasta can akhiihi walaalkiisa kale ardayga isla yihiin ka wariyaa mudabbajun baa horta la oo fiirso wamaa xadiidka rawaa uu wariyo kullu qariinin saaxiib kasta عن أخيه المسلم أو عن أخيه يعني walaalkiisa kale ay ardayga isla yihiin qofkay ardayga isla yihiin kii hadda walaalkii dhalelka lagama hadlayo yacni walaalkiisi ay cilmiga ay kala qaadanayeen xadiid kasta oy kala wariyaan laba isku qarni ah laba cafan isku wakti ah ama laba isku sheekh ah laba qof oo isku wakhti ah ama isku sheekh ah qaacida waa idiin qori doonaaye xadiidka ay kala wariyaan xadiidka macnihii magiciisa mudabaj ayaa la yidhaahdaa mudabaj ayaa la yidhaahdaa ee facarifhu aqoonso oo xaqan dhab ahaan u aqoonso oo wantakhih weliba ku faan yacni inaad baratay ha noqdo shay mataqaanaa aad cize iyo sharaf aad ku dareemayso waayo waa cilmi weyn waa cilmi aad u weyn inaad cilmiga noocana barato oo mudabajka ah oo aad si goona ah u barataay waa wuxuu qofku uu ku faano oo dee iskula weynaado weynaantii ayd ma aha laakiin wuxuu ku leeyahay waa wax yacni cilmi kuu kordhay weeye cizo waa inaad dareentaa haddaba mudab mudabbajow maxaa tahay mudabajka qaacidada ugu roono idin dhihi kara waxaa weeye tacaariif badan buu leehay waxaa la yidhaahdaa oo dhihi karaa yacni an yarwiya alqariinaani yacni an yarwiya alqariinaani an yarwiya waa qaacidada qornaysaan wey mudabaj an yarwiya alqariinaani kulu waaxidin minhumaa can alaakhari aan ku celiyo mudabaj waxaa la yidhaahdaa an yarwiya alqariinaani kullu waaxidin minhumaa cani alaakhar oo macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxaa weeye an yarwiya alqariinaani labadan saaxiibada ah ee ama hal sheekh cilmiga ka wada qaata ama isku waktiga ehe isla jooga waa labadaa waa meeshuu leeyahay wamaa rawaa kullu qariinin can akhiihi uleh marka labadan isku waktiga ah ama isku ardada ah ama isku sheekh wax ka qaata labadaasi inuu ka wariyo kullu waaxidin minhumaa cani alaakhar inuu midba midka kale uu ka wariyo xadiidka ayaa mudabbaj la yidhaahdaa ku celiya mar labaad waxaan dhihi karnaa mudabajku waxaa weeye huwa riwaayatu lqariini can qariinihi waadaan qaacidadii mid kaloo ka kooban in siiyo waa riwaayatu lqariini can qariinihi u waa saaxiib ka wariya saaxiibkii saaxiibkanna uu ka wariya saaxiibkii arju in la fahmaan u malaynayaa maxaa yeelay aqraanta waxaa la yidhaahdaa hum lmutaqaaribuuna fii sinihim wa isnaadihim waa kuwa isku isku da'da ah ama isku waktiga ah ama isku mashaa'ikha ayaa la yidhaahdaa ayaa la yidhaahdaa idan mudabajku waa maxay waa laba raawi oo isku wakti ah oo midba midka kale ka qaatay ayaa la yidhaahdaa haddaan tusaalaha aan idiin raaciyo saas si fiican ugu fahamtaan abu hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaah caaisha aan u jeede caaisha hooyadan caaishaba waxay ka qaadanaysaa abu hurayra abu hurayrana wuxuu ka qaadanayaa hooyadan caaisha xadiid idan waxaan leenahay xadiid kasta oo noocaas ihi oo caaisha hooyadan radia allahu tacaala canha ay ka qaadato abu hurayrata oo saxaabay isku waqti yihiin abu hurayrana uu caaisho hooyadeen ka qaato xadiidka noocaasa mudabaj baa la yidhaahdaa xadiidka noocaasa mudabbaj ayaa la yidhaahdaa aqsaam fara badanna dabcan waa leeyahay laakiin hadda waa midaanu sheegnay saxaabada kala qaadatay waasaan sheegnay caaisha radia allahu tacaala abu hurayra ka qaadatay taabiciyiinta kala qaatay maalan alimaamu الzuhri ayaa wuxuu ka qaatay cumar bn cabdilcaziiz cumar bn cabdilcaziizna alimaamu zuhri buu ka qaatay idan xadiidka imaamu zuhri muxamed ibn shihaab ibn muslim الzuhri uu ka qaadanayo cumar ibn cabdilcaziiz cumar ibn cabdilcaziizna uu ka qaadanayo alimaamu الzuhri waxaan leenahay xadiidkaasi waa mudabaj ayaa la yidhaahdaa taabici taabiciinta laftooda maalik binu anas imaamu daar alhijra wuxuu ka qaadanaya alawzaaci cabdiraxmaan ibni camr alawsaaci cabdiraxmaan ibni camrin awsaacina imaamu maalik buu ka qaadanaya u fiirso idan mudabajku marka lasoo koobo waa sida aan ku tacriifinay oo ah an yarwiya alqariinaani kullu waaxidin minhumaa cani alaakhar labo isku wakti ah isku sinni ah isku sheekh ah isku zaman ah inay kala qaataan oo midba midka kale uu ka qaato ayaa la yidhaahdaa eh, waxaa jira eh, sayna iskugu khaldamin waxaa jira waxay riwaayatu lasaaqiri cani alakaabir taa isku khaldamin yacni eh, ardada yaryar oo ka qaadanaysa culimmada waaweyn taasi waa riwaayo gooni ah kutubta kalena wuu sii tegi doon riwaayatu alasaaqir can akaabir baa la dhahaa laakiin mudabajku waxaa weeyaan asagu waxaa weeyaan kanna waa ka qaadanayaa ee kanna wuu ka qaadanayaa kaasi waa midkuu raawigu leeyahay hadduu shaashada dib loo soo celiyo wuxuu leeyahay naam wuxuu leeyahy wamaa rawaa kulu qariinin can akhiihi mudabajun naam wmaa rawaa kulu qariini can akhiihi soo celi shaashada dhexda keen wmaa rawaa kulu qariinin can akhiihi mudabajun soo celi akhi adoo raallia shaashada dhexda keen ayib kitaabkayga la soo baxaya marka wmaa rawaa kulu qariinin can aywa saa u daa sheekh wmaa rawaa kullu qariinin can wmaa rawaa kullu qariinin can akhiihi mudabajun facrifhu xaqan wantakih arjuu inaad fahamteen insha allahu tacala haddee la yidhaahdo maca alamhiladina waanu ku darnay khulaasadu maxay noqotay mudabajku waa inay laba qof ay midba midka kale uu ka wariyo sida abu hurayra caaisha abu hurayra abu hurayra caaisha sida maxaa la yidhahdaa zuhri iyo awsaaci maxaa la cumar bin cabdilcaziiz sida malik bin anas iyo cabdiraxmaan bin camrin alawsaaci nacam mutafiqu lafda wakhata mutafiq wdiduhu fi ma dakarna almuftariq ayb mutafiqu lafda wakhata mutafiq wadiduhu fi ma المفترق مؤلفku رحمه الله تبارك وتعالى hal mar ku celi beytkalna ku dar متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف يعني labadan bayd way isku dhow yihiin saa dareed waan isu raacinay biidn illaahi tabaaraka wa tacaala waxaanu baran doonaa iyadana baab la yidhaahdo muttafiq muttafiqu lafdan wa khatan iyo mu'talifun muttafiqu lkhati taasaan baran doonaa aan macnayo marka saan u fahno markood wuxuu yidhi muttafiqun lafdan muttafiqun lafdan ayo saa u kitaabka saa u daaha wadwadina saa u daaya idinkoo raallia sokoro saa u daaha taabanin wuxuu yidhi muttafiqun lafdan labada xadiis ee ruwaaddooda ruwaad baan hadda ka hadlaynaa waxaan ka hadlayna waa ruwaadi wey la socda matni xadiid kama hadlayno ruwaadi baan hadda ka hadlayna wuxuu yidhi muttafiqun lafdan wa khatan muttafiqun baa la dhahaa yacni eh, muttafiqun lafdan ruwaada ay iska waafaqaan lafdan xagga dhawaq labada raawi ee iska waafaqa lafdan xagga dhawaq wa khatan iyo xagga qoraalka cilmigan mustalaxul xadiidka loo yaqaano culummada taqaana waxay xadiid eh, u yaqaanaan eh, eh, maxaa lay ruwaadda noocaasa muttafiqun baa loo yaqaanaa aan ku celiya saa u fahamtaan yacni raawiga labada raawi ee iskaga mid noqda lafdan xagga dhawaqa wa khatan iyo xagga qoraalka culamaa'u lmustalax waxay u yaqaanaan mutafiqun ayay u yaqaanaan saasaa lagu barayaa muttafiqun ayay u yaqaanaan yacni waxay iska waafaqeen xagga dhawaqa iyo xagga qoraalka labaduba waa iska waafaqeen aragada wuxuu qaacidu ku siinayaa qaacidada qoro qaacidada muhiima wuxuu yidhi ida taxada ida taxada اتحد اسم الراوي إذا اتحد اسم الراوي واتحد واتحد اسم أبيه إذا اتحد اسم الراوي واتحد اسم أبيه واختلفت أشخاصهم واختلفت أشخاصهم إذا اتحد اسم الراوي واتحد اسم أبيه واختلفت أشخاصهم وحوكو يلي hadday isku mid noqdaan ismu raawi raawigan iyo raawigan kale hadday magacyadoodu isku mid noqdaan waitaxada ismu aabiihi raawigan aabbihii iyo raawigan kale aabbihiina ay isku mid noqdaan waاkhtalafat ashkhaasuhum laakiin ay daatadii labadii qof ay laba qof kala noqdaan fiiriya magaci waa mid magacan waa magacan qofkan magaciisa iyo magaca aabbihii iyo qofkan kale magaciisa iyo magaca aabbihii baa isku mid noqday isku mid bay noqdeen labadaa markay labadaa isku mid noqdaan laakiin xaqiiqadu laba kale qof weeye alaysa kadalik xaqiiqadu wakhtalafat ashkhaasuhum yani wakhtalafat ashkhaasuhum ashkhaastuna qofkaana waa qof gooni ah qofkana waa qof gooni ah xadiidka noocaas ku yimaada ama raawiga ruwaadda noocaa ku yimaada ayaa magacooda waxaa la yidhaahdaa muttafiqun lafdan wa khatan muttafiq baa la yidhahdaa وضده مختلف وضده فيma ذakrna almuftariqu labadooda labuu ka dhigayaa didkiisi iyo kan laakiin isku mid wey isku hal midun bay noqonayaan muttafiqun lafdan wa khatan muttafiqun lafdan wa khatan tusaalahaad ku fahmaysaa mathalan haddaan dhaho mathalan cabdullaahi binu zayd tusaalaha un qorta mathalan cabdullaahi binu zayd cabdullaahi binu zayd kalena ku garab qor marka cabdullaahi binu zayd kalena ku garab qor aniga marka xadiid baan warinayaa waxaan leeyahay xadathanii cabdullaahi binu zayd mar kalaan warinayaa waxaa leeyahy xadathanii cabdullaahi binu zayd cabdullaahi binu zaydkani ma hal nin mase waa laba nin xagga dhawaqa waa isku qoraal aabbihiina waa isku qoraal laakiin xaqiiqadu waa laba kala qof saa daraaddeed cilmigan ku saabsan eh, uu hadda ka hadlaya uu leeyahay muttafiqun lafdan wa khatan waa cilmi marka aad muhiima ah, culummada kala saarta waa culimo aad u cajaa'i badan wey tusaalaha marka haddaan i siiyo cabdullaahi binu zayd ibnu cabdi rabbihi waa saxaabi u fiirso cabdullaahi binu zayd ibnu cabdi rabbihi waa saxaabi cabdullaahi binu zayd ibnu caasimna asna waa saxaabi cabdullaahi waa cabdullaahi binu zayd waa binu zayd ayib marka ida اtaxada ismu raawi wاtaxada ismu abihi marka magiciina waa cabdullaahi binu zayd kanna magiciisa waa cabdullaahi binu zayd awowgii baa la kala leexdayo kani waa saaxibu اlaadaan ninkii adiga ku riyooday cabdullaahi binu zayd ibnu cabdirabbihi baa la yidhahdaa waa saxaabigii adinka ku riyooday marka awowgii bay ku kala tageen saxaabi kaloo allihii alla hor isku shaqo a ahayn ayaa cabdullaahi binu zayd binu caasim la dhahaa meesha kala tagaan fiiri haddaba labadan saxaabi cabdullaahi binu zayd ibnu cabdi rabbihi horay u dhintay yani saxaabadii horay u dhimatay buu ku jiray bedelka cabdullaahi binu zayd binu caasim uu yacni aad u dib dhacay noloshiisu ay aadi mataqaanaa cimrigiisu dheeraaday haddaba haddaan la kala saarin way isku dhex darmanayaan saa daraadeed waa in la kala og yahay saxaabiga laga warinayo hadda waad socon kartaa xataa saxaabada bas kuma eko saxaabada saxaabada dhibba malaba xataa oo saxaabiga saxaabadu kule wada cuduun laakiin khatar bay u noqonaysa haddii saxaabada laga tago oo la aado dee maxaa la yidhaha wixii ka dambeeya ruwaadii kale ee labadan qofee isku magacee isku midka ah see loo kala saarayaa yacni waxaa weyan cilmigan asaga ah ujeeddadiisuna waa maxay waa rafcun ishtibaah isku ekaanshahan iyo labsiga iyo isku qaska si loo kala saaro yaa cilmiga loo baranayaa cilmiga waxaa loo baranayaa si aan layskugu darman oo cabdullaahi binu zayd bin cabdirabbi oo waa hore dhintay inaadan moodin inaad ka warinayso saa daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa wuxuu mualifku yidhi muttafiqun ruwaadda ay isku midka yihiin lafdan xagga dhawaqa cabdullaahi binu zayd wa khatan iyo xagga qoraalka cabdullaahi binu zayd asna waxaa loo yaqaanaa culamaa lmustalax muttafiqun baa loo yaqaanaa waa magaciisumaa lagu baraya maxaa yeele waxay ka midoobeen oo waxa muttafiq loo yidhi ittaxadaa waxay ka midoobeen ismiga hore iyo ismu abiih bay ka midoobeen mararka qaarkood ismiga ay noqon kartaa calaa kulli xaal arju inaad fahamteen baan eh, filaya yani waxaa weeyaan xadiidkaas waxaa la yidhaha almuttafaq baa la yidhaha maxaa la yidhahdaa almuttafiqu walmuftariq baa la yidhahdaa wa didduhu kaa ka soo horjeedkiisana fii maa dakarnaaha ay fii maa dakarnaahu sidaan sheegnay almuftariq baa la yidhahdaa ma muxuu ka wadaa almuftariq waa tusaalahan hadda idin siiyey oo muttafiqna magicii bay iskaga mid noqdeen muftariqa meeshuu leeyahayna de labadii qof waa laba kalo waa laba kala qof waay labadii qof laba qof kala yihin cabdullaahi binu zayd bin cabdirabbi cabdullahi bin zayd bin caasim laba qofay kala yihiin haddaan hadda ka soo qaado in la yidhahdo maalan laba nin in la yidhahdo maxaa la yidhahda maxamuud sheekh xasan haddii nin la yidhaahdo nin kale la yidhahdo maxamuud sheekh xasan waxaan leenahay maxamuud sheekh xasan iyo maxamuud sheekh xasan waa muttafiq maxaa yeele magicii baa isku mid a ah laakiin maxamuud sheekh xasan iyo maxamuud sheekh xasan waa laba kale qof waay marka muftariq wey marka marka xadiidka noo sanadka noocaasa ah ama eh, eh, ruwaadda noocaas ah ee magacana iskaga midka ah iyo magaca aabbaha mathalan laakiin labada qof kale ah culamaa ulmustalax beytkan bay ku sheegeenoo waxay dhaheen muttafiqun lafdan wa khatan muttafiqu wa diduhu fima dakarnaahu lmuftariq yacni kasoo horjeedkiisana muftariq baa loo yaqaanayo labadii qof laba qof oo kala duwan waay mutafiq weeyaano xaggii magicii iyo xaggii magicii aabbihii bay iskugu mid ka yihiin waa tusaalahan idin siiyana waa maxay tusaalahan idin wuxuu ahaa cabdullaahi binu zayd iyo cabdullaahi binu zayd waana laba kala nin oo muftariq waana muttafaqo waa cabdullaahi binu zayd khatan xagga qoraalka iyo xagga nudqigana waa isku nooc nacam in la fahmay baan rajaynaya biidn illaahi tabaaraka wa beytka labaad wuxuu ahaa mu'talifun muttafiqu lkhati faqad wa diduhu mukhtalifun fakhsha alhalada kan laftiisa waa isku midka wuxuu ku yidhi kii hor iyo kanna waa kala duwan yihiin wuxuu yidhi wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waalmu'talifu xadiidka xadiidka andhina walmu'talifu yacni kuwa isku dummay isu tegay i'tilaafku waa isu duman iyo isu tag ayaa mu'ta ayaa la yidhaahdaa isu tag iyo isu duman ayaa la yidhaahdaa wal eh, kuwa isu dunmay ee isu tegay ayagana waxaa la yidhaha mutafiqu lkhati faqat muttafiqu lkhad waa ruwaadda xagga qoraalka bessa iskaga dunmay ama isaga tegay ama iskaga imaaday ayaa waxaa la yidhaahdaa mu'talif baa la yidhahdaa mustalaxul xadiidka culummada cilmigan taqaana labada raawi ee xagga qoraalka bes ah iskaga ekaaday ayaa ayaa la yidhahda mu'talif kii horena day waxay iskaga ekaayeen nudqiga sayna kaaga iska khaldamin kii hore oo mutafiqa ah iyo muftariqu waxay iskaga ekaayeen xagga dhawaqa iyo xagga qoraalka laakiin laba qofka laba qof bay kala noqdeen laakiin mu'talifku waxay iskaga dunmeen oo iskaga soo dhowaadeen oo iskaga mid noqdeen yani maxaa muttafiqu lkhati faqat xagga qoraalka unbay iskaga mid noqdeen wadiduhu mukhtalifun kanna waa sidoo kaleo yani e, wadidduhu mukhtalifun haddee kasoo horjeedkiisa waa laba kala nin waay kan kan laftiisu laba kale qof weeye laakiin kii horena labay iskaga mid noqdeen laakiin waa laba kale qof kan dambana hal iskaga mid noqdeene waa laba kala qof waa intaa wax meesh ku jira marka mu'talifka aan idin eh, asna aan qaacida idin ka siiyo mu'talifka waxaa la yidhahdaa almu'talifu huwa waxaa la yidhahdaa an yatafiqa alasmaau qorta hadda almu'talif walmukhtalif labada soo socda hadiy isku mid labadii hore way isla socdeen almutafiq walmuftariq iyo walmu'talif walmukhtalif almuftariqu almu'talifu wاlmukhtalifu huwa an tattafiqa alasmaau an tattafiqa alasmaau an tattafiqa alasmaau an tattafiqa alasmaau wa asmaau alaabaa'i wa asmaau alaabaa'i an tattafiqa alasmaau eh, warkaa badan ba iska daa an tattafiqa alasmaau wa takhtalifa wa takhtalifa eh, nudqaa eh, wa takhtalifa nudqa ayib an tattafiqa alasmaa magacyadiibaa isku mida ah. xagga nudqigana way ku kala duwan intaa un qoro an tattafiqa alasmaa'u wa takhtalifa nutqaa wax badan baan kaa iska daayey waxaan raba inaan qaacido dheer ku siiyo laakiin sidan baa ka kooban almu'talifu waalmukhtalifu huwa anba inuu isku mid noqdo ku dhawaaqiduna waa inay waa inay iskhilaafto walidaalika mu'talifun mu'talifun muttafiqu lkhati faqad xagga qoraalka unbay iskaga mid yihiine wa takhtalifu nutqan xagga dhawaqa way ku kala duwan yihiin xagga dhawaqa way ku kala duwan yihiin tusaalaad ku fahmaysa marka tusaalaha maalan haddaan dhahno yacni cubayda aan tusaale kasoo qaadno cubayda raawiba magaciisa waxaa la yidhahdaa cubayda mid kalaa waxaa la dhahaa cabiida see loo kala saari marka cubayda qoraalku waa isku mid waa mada qoraalku waa midkuu ku leeyahay mu'talifun muttafiqu lkhadi waa qoraalka mugta khadka qoraalku waa isku mid marka hadda cubayd qor bal cubayda bal qor waa cayn iyo ba iyo ya iyo deel iyo ta somo ama ha haddaad ku istaagto haya cabiida hadda dheh idan qoraalku waa isku mid nudqigay ku kala duwan yihiin nudqiga marka see loo kala saaraya marka nudqiga see loo kala saaraya marka kaas raawiga ruwaadda noocaas ah ayaa culummadan cilmigan taqaanaa waxay u yaqaanaan mu'talif mukhtalif muftariq waxay u yaqaanaan mu'talif mukhtalif kii hore maxay u yaqaaneen muttafiqun muftariq ay u yaqaanaan marka bashiir iyo bushayr mathalan su-aalaha labaad qoro yacni hadda bashiir waa ba iyo shiin ya iyo ra bushayr waa ba iyo shiin iyo ya iyo ra see luu kala saaraya xagga qoraalka waa hal laakiin xagga nutqiga waa bashiir waa bushayr waa cabiid waa cubayd way kala duwan yihiin marka way kala duwan yihiin walidaalikaba alimaamu alciraaqi intan waa iska dhexgal weye waxba muhiima siirin insha allah waa muhiim laakiin yani ardayga un fahmi kara insha allah yaqulu ciraaqi wayanbagii liطaalibi اlxadiiثi an yactaniya bidalika wailaa kahura canaa'uhu wاftudixa bayna ahlihi alimaam alciraaqi raximah اllahu tabaaraka wa tacaala fi alfiyatihi wuxuu ku leeyahay wayanbagii liطaalibi اlxadiiثi waxaa hadoon ninka cilmiga dalbaya taalibulxadiidka ah an yactani bidalika cilmigan inuu aada xooga u saaro waa kan u dambeeyaadow dee cayn la kordhigo iyo cayn la godo iyo ba la kordhigo iyo ba la godo waayo wax wax lagu kala saarayo marka si kale laguma kala saari karo ila talaqi waa inaad sheekhaaga aad ka qaadato miisaan kalood ku kala saari karta male waa inaad mashaaikhda iyo culummada afkooda waa inaad ka qasee loogu dhawaaqo markuu sheekhan waxaan ku siinaya ku dhihi haadaa cabiid wa haadaa cubayd wa haadaa bashiir wa haadaa bushayr asaa ku dhahaya walidaalika wuxuu yidhi yenbagii liطaalibi اlcilmi an yactaniya bidalika wailaa kahura canaa'uhu wailaa wuxuu waxaa badanayaa dhibkiisaa badanaya waftudixa bayna ahlihi dadka cilmigan yaqaana mustalaxana dhaxdooda wuu ku fudayxoobayaa maxaa yeele asagoo isla cilmi baa taqaanaa ayuu mataqaanaa cubayda meeshuu dhihi wa cabiid leh markaasaa dee cilmigan ehelkiisu way la yaabayaan fadeexa ayuu kala kulmayaa marka ujeeddada ugu weyna waa maxay saan sheegay cilmiga noocana waxaa lagu baran karaa yacni qofku inuu wixii qabto dabti iyo xifdi ayaa iyo tawfiiq inuu qoro oo wixii yaqaano unbaa mataqaanaa ii keen ayaa lagu qaadan karaa arjuu in la fahmaan biidn illah tabaaraka wa mudarajaadka fi lxadiidka iyo maxaa la yidhaha muttafiqun lafdan wa iyo mu'talifun muttafiqu lkhati eh, maxaa faqad wa diduhu mukhtalifun wuxuu yidhi didkiisuna waa mukhtalif baa magaciisa la yidhahdaa oo waa inay magacyadu u kala bedelan yihiin yani qoraalka waa isku mid magacay u kala bedelan yihiin mukhtalif eh, fakhsha alqalad iska ilaali oo ka baq buu yidhahda wax qalado oo aad isku dartooda cabiid cubayd dhahdo bashiir bushayr oo khaladka iska ilaali ka baq buu arrintaas ayada nacam wlmunkaru lfardu bihi raawin hadaa tacdiiluhu laa yaxmilu tafaruda eh, munkarku mualifku halka galay lakiin intuusan munkarka dhihin eh, tusaale cajiib ahoo aan il duufay oo hadda aan meesha igu qoran eh, kii ahaa almuttafiqu walmuftariq oon tusaalaha ka bixina cabdullaahi ibnu zayd ayaan tusaale kale oon aan ka tegay aan tusaaleeyo mathalan yaxyaa binu maalik yaxyaa binu yaxya dheh yaxyaa binu yaxyaa gadaal baa idiin celiyey wax yar yani beytkii kii ka horreyaa idiin celiyey oo ah muttafiqun lafdan wa khatan muttafiqun wa diduhu fii dakarna almuftariq tusaale aan qoray baan ka tegay ilduuf wuxuu leeyahay yaxyaa binu yaxyaa allaythi maala yaxyaa binu yaxyaa allaythi qoro waxaa kaloo qorataa yaxyaa binu yaxyaa annaysaabuuri yaxyaa binu yaxyaa annaysaabuuri iyo yaxyaa binu yaxya allaythi labaduba imaamu maalik baa sheekhu ah malik bin anas ayay labaduba ay ka wariyaan laakiin midna wuxuu ka wariyaa xadiidka iyo fiqiga midna xadiidka basuu ka wariyaa mathalan yani imaam muslim raximah llahu tabaaraka wa tacaala yaxya binu yaxya allaythi can maalikin markuu maalik ka warinayo xadiidkana wuu ka wariyaa fiqigana wuu ka wariyaa laakiin yaxyaa maxaa la yidhahda ii keena alimaamu muslim raximah allahu tacaala waa markuu ka qaadanayo yaxya binu yaxya annaysaburi can malik xadiidka bes ayuu ka qaadan imaam muslim imaam muslim raximah allahu tacaala ayaa mar wuxuu ka qaadanayaa maxay yaxya binu yaxya can malik maca alfiqi mar yaxya binu yaxya annaysaburi oo xadiidka besa ah marka taa ma ugu noqday laakiin dur soo noqo munkarka mar labaad wlmunkaru lfardu bihi raawin hadaa tacdiiluhu laa yaxmilu tafaruda munkar maxaa la yidhahdaa munkar wlmunkaru lfardu bihi raawin hada tacdiiluhu laa yaxmilu tafaruda wuxuu yidhi wlmunkaru xadiidka loo yaqaano munkarku munkarka xadiidka loo yaqaano alfardu bihi raawin ghadaa alfardu bihi waa siduu sheekhu u qoray way sidaa hadda u qoray asaguna mulaaxadaa ku jirta laakiin waan tilmaamaya hadee la yidhahdo munkar waxaa la yidhaahdaa aan tacriifiyaba huwa maa khaalafa fiihi addaciifu thiqa addaciifu athiq munkar waxaa la yidhaahdaa huwa maa khaalafa fiihi addaciifu athiqa yacni waa xadiidka markaana munkar aan xadiid ku tilmaamayno waa nadaran lizacmi waadicihi intaa fahma waa nadaran lizacmi waadicihi qofka waxaan dejiyee sheegayaay aragtidiisa marka laga soo qaado wey ayaa leenahay waa daciif waa mawduuc iyo waa munkar iyo waa mukhtalaq iyo markaa leenahay sidaasay ku socotaa munkarka waxaa la yidhahda marka ma huwa maa khaalafa huwa maa khaalafa fiihi dacf yacni addaciif waa nin daciifa oo khilaafay fiqo bas intaasu wey yacni nin daciifa ayaa muxuu khilaafay athiqa wa huwa aswa'u min ashaad shaadka asagaa ka liita waayo dee shaadka waa wuxuu ah huwa maa rawaahu thiqa mukhaalifan liman huwa awla saasoo samayn yacni shaadka waxaa la yidhaahdaa waa wuxuu hiqo wariyey laakiin uu ku khilaafay cid ka hiqaysan ama jamaaco ama qof kaloo ka hiqaysan laakiin munkarka waxaa la yidhahdaa asagu maa rawaahu daciifu mukhaalifan lihiqa yacni wax uu daciif wariyey haddana uu khilaafay ku khilaaf maxay hiqo marka asagoo daciifa ah, haddana muxuu khilaafay ayuu maxaa la yidhahdaa ii keen yacni an yarwiya alxadiida bihiqatin calaa wajhin yacni nin hiqabaa ah xadiid weji ku wariyey wa yarwiihi rajulu daciifun calaa wajhin aakhara hada huwa an yarwiya alxadiid bihiqa nin hiqa abaa ah xadiid wariyey calaa wajhin buu ku wariyey nin hiqa ah ayaa xadiid si u wariyey wa yarwii rajulun daciifun calaa wajhin aakhar nin kale oo daciif ah ayaa weji kale ku wariyey idan hada alwajhu munkar wey hada alwaj eesh munkar ayaa la yidhaahdaa marka waa markuu leeyahy walmunkaru xadiidka waa nadaran lizacmi waadicihi eh yani waxaa weeyaan walmunkaru xadiidka munkarka loo yaqaano alfardu bihi raawin waa midka uu la keli noqday bihi munkarkaasi raawin mid raawi ah raawi baa la gooni noqday hadaa bihi raawin hadaa tacdiiluhu raawigaasoo hadaa ahaaday tacdiiluhu la gooni noqoshadiisa uu la gooni noqday laa yaxmilu tafaruda laa yaxmilu atafaruda yacni laa yaxmilu tafaruda muxuu ka wadaa yacni waa wax aan innaba gooni noqoshada asaga uu la gooni noqday aan lagu qaadan karin yacni gooni noqoshada uu la gooni noqdo shaygani laguma qaadan karo inan ciddaa markay xadiid la gooni noqoto la qaadan karo waan soo marnay ziyaadatu hiqati maqbuul waan soo marnay soo marka hadda waa raawi muxuu sameeyey alfardu bihi raawin hada yacni riwaayo ayuu la gooni noqday inanay haddii keligii uu xadiid wariyo hariibkan ku soo marnay hadduu keligii xadiidka wariy hariibkan kusoo marnay kani asagu wuxuu la gooni noqday riwaayo ayuu la gooni noqday gooni noqoshadaasi uu la gooni noqdayna laa yaxmilu tafaruda laguma qaadan karo yacni cid ku qaadan karta keli keli noqoshada uu la keli noqday cid ku qaadan kartana lama arko oo xadiidkii cid kale oo garab istaagaysana lama arko marka munkar baa la yidhahdaa lianna muxuu khilaafay rajulun daciifun calaa wajhin aakhar baa wuxuu ku wariyey xadiid daciif ah marka wuxuu yidhi wlmunkaru lfardu bihi raawin gada tacdiiluhu laa yaxmilu laa yaxmilu tafaruda nacam matrukuhuma waaxidun bihim farad waajmacuu lidacfihi fahuwa karad beytka soddon iyo koobaad matrukun maa waaxidun bihim farad wa ajmacuu lidacfihi fahuwa karad sidoo kale wuxuu yidhi matruukuhu xadiidka matruuga ah matruug waa wixii la tuuray matruug waa wixii laga tegey matruuga sida uu sheekhu matniga ku sheegay baa tacriifa tacriif kale uma baahno oo maxaa lagu tacriifinayaa huwa man farada bihi waaxidun wa ajmacuu calaa dacfi huwa man farada bihi waaxid waa wuxuu nin la gooni noqday matruuq ah wa ajmacuu lidacfihi culammada mustalaxa kulli ay isku waafaqeen inuu daciif yahay fa huwa ka rad ay marduud kaas waa mid la celinayo loo baahnayn wey raddun ee bimacnaa marduudun waa mid la radinayo saaxiibkii wejiga lagaga dhufanayo marka walmunkaru matruukuhu kan waa dhib yaryah matruukuhu xadiidka matruukiihi maa xadiid weeye yani nadaran lizaacimi waadicihi baa xadiida ugu magacownay yani maxaa layahy infarada matruukuhu maa weeye infarada bihi uu la gooni noqday waaxidun mid mid baa la gooni noqday keligii baa la yimid shayga haddanana intaa maxaa dheer wa ajmacuu culammadii muxadisiintana waxay isku waafaqeen lidacfihi ninka inaan waxba laga qaadanayn idan xadiidka noocaasa fa huwa ka raddin ay ay marduudun waa mid wejiga lagaga celinayo waa xadiid aan loo baahnay wey naam والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع mualifku raximah llah waa beydka soddon iyo labaade eh. waalkadibu almukhtaraq almasnuucu cala alnabiy sal l slam fadalika almawduucu wuxuu yidhi waalkadibu almukhtalaq almasnuuc erayadaa iskugu tegay baad arkaysaa meesha inaan baraka badan helin yacni waxaa yaalla wax la yidhahdo alkadib waxaa yaalla been waalkadibu xadiidka beenta ah almukhtalaq ee la samaystay ee la dejistay almasnuucu ee la sameeyey cala annabiyi nabiga sala alla ly slam dushiisa lagu sameeyey xadiidka culummada mustalaxa waxay u yaqaanaan fadalika almawduucu horta mawduuc baa loo yaqaanaa idan xadiidka mawduuca ma garatay xadiidka mawduuca ah waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka alkadib almukhtalaq almasnuuc yacnii raawi beenaala baa wariyey raawi beenaala abaa wariyey beentu daciifku waa inuusan been lagu tuumin soonnaga iska ogeyn kadibna kan wuu kasii darayo asagaaba dejistayba wuuba og yahay inuusa xadiid ahayn suuratulbaqara baa loo dejiyey fadaa'il suurat alcimraan baa fadaa'il loo dejiyey wahaakada aynan islaamku uusan ku talagelin walidaalika culummadu waxay dhahaan qeecdo cajiiba ah. idaa ra'ayta alxadiitha qorta intaas idaa ra'ayta alxadiitha idaa ra'ayta alxadiida yubaayinu yubaayinu almacquula yubaayinu almacquula idaa ra'ayta alxadiida yubaayinu almacquula aw yukhaalifu almanquula aw yukhaalifu almanquula aw yucaaridu اlusuula aw يعارض الأصول فاعلم أنه موضوع خلاص فاعلم أنه موضوع إذا رأيت الحديث يباين المعقول ويخالف المنقول أو يعارض الأصول فاعلم أنه موضوع haddaad aragto حديث caqligu uusan gelaynin waayo dadka ahlu xadiidka ah xadiidku dhadhan buu leeyahy xadiidka rasuulka weliba dadka xadiidka yaqaana mar alla markii ay waxa maqlaanba waxay garanay inuusa xadiid rasullahi sal ly slam iskada adinku xadiid caadiye qofaad aada oola dhaqantay akhlaaqdiisa markii wax lagaaga sheego yay naftu diidaa oo dale hebel waxaa ma dhihin kama suurta gasho rasuulullahi maxaad u malanaysaan sala allahu aleyh wasalam iyo dadkan cilmigan dhuuxay ee yaqaana idan haddaad orto xadiid caqligu diidayo ama naqliga iyo sharciga qur'aanka iyo sunnada ee maxaa liga khilaafsan ama usuushi islaamku uu dejiyey ka hor imaanaya ogow xadiidka inuu mawduuc yahay marka waa qaacido cajiiba oo inay kaa baxsato aan la ogolayn idaa ra'ayta alxadiida yubaayinu almacquula aw yukhaalifu almanquula aw yucaaridu alusuula faclam annahu mawduuc maxaa ku qasba in axaadiid la dejiyo kuma dheeraanayo laakiin waxaa ku qasbi karaa cadamu waasici diin qofku inuusan alla kaba ku jirin oo alla ka baqaynin tabaaraka wa tacaala oo tadayun iyo diin uusan lahayn jahli baa ka mid a waxaa ka mid a casabiya qabaliya casabiya waxaa ka mid a itibaacu lhawa oo weliba ru'asada iyo madaxda loo dejiyo adduunyo lagu raadsado waxaa ka mida maxaa la yidhahdaa wax fara badan baa ka mid a oo qasdul ishaar baa ka mida a qofki inuu rabo inuu soo caanbixiyo way fara badan yihiin waalkadibu almukhtaliq mukhtalaq xadiidka beenta ah almukhtalaq ee la samaystay almasnuucu la dejiyey cala anabiyi nabiga sal ly slam lagu duldejiyey ee la yidhi nabigaa yidhi fadalika almawduucu kaasi waa mawduuc baa magaciisa la yidhaahdaa nacam waqad aatadka aljawhari lmaknuuni samaytuhaa manduumat albayquuni fowqa athalaathiina biarbacin atat aqsaamuhaa tamat bikhayrin khuutimat mualifku raximahu llah beytka soddon iyo saddexaad iyo beytka soddon iyo afraad wuxuu ku soo khatimayaa kitaabka wuxuu yidhi waqad aatadka aljawhari اlmaknuuni samaytuhaa manduumat albayquuni fowqa athalaathiina biarbacin atad abyatuhaa tamat bikhayrin khutimat waqad aatad wuxuu yidhi way timid manduumadan ayadi ihi kaljawhari xaal ay la mid tahay jawhar almaknuuni oo la ilaaliyey yacni jawhar la ilaaliye xaal ay oo kale ay tahay jawharta waxyaalaha haaliga ee la ilaaliyo weeyaan kaljawhari lmaknuuni xaal ay tahay ayb samaytuhaa waxaan ku magacaabay buu yidhi manduumata albayquuni sheekhi magaciisa nisbadiisii wey ayaan ku magacaabay buu yidhi manduumaduna waa tixda gabayga ah fawqa halaathiina biarbacin yacni atat way timid buu yidhi biarbacin afar fawqa halaathiina atad way timid fawqa biarbacin fawqa halaathiin yacni soddon ay yani afar eh, ay dhaaftay afar yani eh, soddon iyo afar ayadoo ah bayd yani yani atad atad way timid nacam atad way timid abyaatuhaa dheh atad way timid abyaatuhaa baydadkeedu ayadoo ah ayay timid fowqa athalaathiina soddon ayadoo ka sara martay biarbacin afar soddon ayadoo ka sara martay biarbacin afar ayay atad abyaatuhaa baydadkeedu ay timid kadib muxuu yidhi tammat bikhayrin khutimat taasoo humma riwaayooyinka qaarkood yani qaarkood wuxuu leeyahy humma kadib way timi taasna mise way noo qoran aniga way qoran tahayba hummana way jirtaa humma kadib bikhayrin khayr iyo wanaag khutimad lagu afjaray oo lagu khatimay halkaasuu mualifku raximah llahu tabaaraka watacaala manduumadii lixdee xalaqa ama lixda fadhi aan ka dhignay ayaan ku soo afjaraynaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan weydiinaya u weydiinayaa sheekha kitaabka qoray inuu ajir weyn iyo xasanaad aan dhammaanaynin ilaahay inuu siiyo yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna annagana uu nagu anfaco waxa aanu barannay ama aanu fahmnay biidni illahi tabaaraka jala wacalaa waan soo dulmaraynaa hal mar qira'a iyadoo ah khaalid baa noo soo dulmaraya kadibna ee saasay noogu dhammaanaysaa talaadada soo socotana mar labaad baan idinku soo celin anigoo mid walba tusaale idinka siin doona biidni illaahi tabaaraka wa tacaala intaan ka gaadhno ee fadl أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله محتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعطل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقط لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قارين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غداء تعديله لا يحمل التفردا ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت أسأل الله عز وجل إلهي waxaan ka baryaa inuu nagu anfaco وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن تتفق الأسماء وتختلف نطقا